alxamdu لlh rb العaalamiin وأصلي وأsلم عlى رasuulihi وxabiibih ومصطفاah وعlى آlih وصxaabatih أجmaعiina ama bعd أxibaaئi fi الlah wadaraasayintii kitaabkeenii la magac baxay almuctaqd الصaxiixu alwaajib عlى kuli muslimi اctiqaadh oo uu noo qoray ashaykh addaaciya raximahu llahu tabaaraka wa tacaala cabdisalaam ibnu barjas raximahu llahu tabaaraka wa tacaala darsigani waa darsigii saddexaad ama waa fadhigii saddexaad waxaanu ka bilaabaynaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala safxada lixi tobnaad baabka ah almuctaqd alصaxiixu fi tawxiid alasmaa'i wasifaat iyo waxaan caawa akrin doonaa haddii alla raalli ka noqdo baabka kaloo almuctaqad asaxiixu fi tawxiid alilaahiya labadaasaan akrin doonaa insha allah inaan laba qaybood u kala jarno ayaan rajaynayaa bidn illahi tabaaraka wa tacaala awala asmaء اllahi wa sifaatuhu subxaanahu jala wacala waxaan ogaanaynaa inay yihiin tawqiifiya asmaa اllahi tawqiifiya ilaahay magacyadiisu subxaana wa tacaala iyo sifaadkiisu waa shay daliil u baahan oo uu daliilku tusinaya asmaada allah tabaaraka wa tacaala waa tawqiifiya waxaad maskaxdaada iyo caqligaaga ka keeni karta ma aha waa in loo helo nas ku tusinaya allah in magacan asaga la yidhaahdo tabaaraka wa tacaala waana sagaal iyo sagaashan magac inta qur'aanka iyo sunnada lagu xusay qayb aan naga qarsoonna waa ay jirtaa oo aanan garanaynin oo nalaga qariyey sidaas baan jumlatan wa tafsiilan aan ku rumaynaynaa magacyada allah tabaaraka wa tacaala qaala tacaala walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha alla magacyo wuxuu leeyahay wan wanaag badan oo sarsarayn badan ee ku barya oo ugu tawasula oo asaga wax ku weydiista wadaru ladiina yulxiduuna fi asmaa'ihi sayujzawna ma kanuu yacmaluun sifaadka allana tabaaraka jala wacalaa ayagana waa tawqiifiya oo waa wixii ilaahay isku sifeeyey tabaaraka jala wacala sifaadka allah tabaaraka wa tacaala marka hore labaan u qaybinaynaa qeybta koobaad waxaa la yidhahdaa asifaat athubuutiya waana tilmaan kastoo ilaahay naftiisa u sugay tabaaraka wa tacaala ayi sifo walbo ilaahay naftiisa u sugay waxaa la yidhahdaa sifaat thubuutiya allah tabaaraka wa tacaala inuu yahay inuu naxariisto inuu cadhoodo inuu samada ka ka sara maray inuu soo dego alla tabaaraka watacaala kayfiyadeeda ma garanayno dib baan ka sheegi doonaa haddii alla yihahdo tabaaraka wa tacaala ayi sifo walba oo ilaahay naftiisa u sugay sifatu lyadayn walwajhi wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam sifaat thubutiya la yidhaahdaa sifana waxaa la yidhahdaa sifaat salbiya waa wax kasta ama sifo walbo ilaahay naftiisa u diiday lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwa axad ma اtakhada allahu min walad wma kana macahu min ilahi ida ladahaba kulu ilahi bima khalq laa taakudhu sinaة wala nawm la shariika lahu la nida wala mahiila wala shabiha ayi sifo walbo ilaahay naftiisa u diiday oo nusqaan iyo ceeb ku ana sifaa salbiya la yidhaahdaa haddaan sifaadka salbiga xagga dhigno marka oo sifaadka thubuutiga aan soo reebanno sifaadka thubuutiga waxay u qeybsamayaan sifaat ficliya sifadan waa sifa ficliya oo ilaahay daatadiisa iraadadiisa iyo doonidiisa iyo mashii'adiisay ku tacalluqdaa yacni asagaa doonay mataa shaaa waktiguu doono kayfa shaaa siduu alla u doono ayuu u fuliyaa tabaaraka wa tacaala waxaa la yidhahdaa marka waa sifa ficiliya hal sifo ayaa waxay noqon kartaa sifa daatiya wa sifa ficiliya yarxamuka allah sifa ficiliya la yidhahdaa qayb waana sifaadka ilaahay doonidiisa iyo mashii'adiisa iyo iraadadiisa ku tacalluqa oo asagoo wax cajis gelinaya uusan jirin ayaa markuu rabana ma sameeyo markuu doonana waa sameeya tabaaraka jala wacala sifana waxaa la yidhahdaa sifa daatiya sifo walba oo ilaahay daatadiisa la xidhiidha tatacallaqu bidaatihi jala wacala laa tanfaku biha biayi xaalin min alaxwaal marna aan dhacaynin ilaahay inay faaruqdo tabaaraka wa tacaala ayadana sifa daatiya la yidhahdaa sifaad caqliya jira oo haddee koonkani inuu midka abuuray awood leeyahay yani caqligu waa qirayaa soo maa inuu caalim yaho garanayaay caqligu waa qirayaa idan sifaatka markii la qaybinayo mar laba ayaanu u qaybinay midda koowaad waxaan idhi sifaatun thubuutiya waa sifaat ilaahay naftiisa ku ammaanay qaybta labaad maxaanu nidhi waa sifaat salbiya waa wix ilaahay naftiisa uu ka nasahay tabaaraka jala wacala hubuutiyaan u qaybinay saddex sifa daatiya sifo ilaahay daatadiisa la xidhiidha tabaaraka wa tacaala iyo sifa ficiliya goor alla goortuu doono uu sameeyo markuu doonana uusan samaynin tatacallaqu biiraadatihi wa mashii'atihi tabaaraka wa tacaala markuu doono wax abuuraa cidduu doonu abuuraa goortuu doono ayuu dilaa goortuu doonu roob keenaa goortuu doonu roobka qaadaa goortuu doonu baraf keenaa yani waa tatacallaqu biafcaalihi tabaaraka jala wacala qur'aanka oo kale waa sifa daatiya wa fii nafsi lwaqti sifa ficiliya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala yani maa zaala mutakalima alla subxaanah wa tacaala wa maca dalika waa sifa ficiliya oo qur'aanka markaan gaadhnaan tacriifin doonaaye alqur'aanu kalaamu allahi xuruufuhu wa macaaniihi takallama bihi idaa shaaa mataa shaaa kayfa shaaa bilaa kayf xaadisu laaxaadi waxaa weeyaan qadiimu nawci xaadisu laaxaad qur'aanka marka la tacriifinayo kalaamu llahi tabaaraka jala wacala wqul غayru makhluuqi kalaamu malikina bidaka dana alatqiyaء waafsaxu wla takun fi lqur'ani bilwqfi qaa'ila kama qala atbaacu ljahmi waasjacu wla taqul اlqur'anu khalqu qira'ath lana kalaam allahi bilafdi yudacu waktigeedaan gaari doonaa insha allah biidn illahi tabaaraka wa tacala idan aragti baan ka qaadanay sifaatka allah tabaaraka wa tacaala haddaan hoos usii dego mar labaad intaana sifaatka aana bilaabin waxaan idhi ku bilaabay haddaa xustaan sifaatka alla tawqiifiye weeye daliil bay u baahan yihin allah tabaaraka wa tacaala baa isku sifeeyey macrake iyo dagaal badan baa ka dhacay sifaatkan alle ilaa qiyaami soo saacana socon doona horayna u dhacay haddana weli jira ilaahay tabaaraka wa tacaala tilmaamihiisa iyo asmaadiisa iyo sifaatkiisa subxaana wa tacaala maxaan ka aaminsannahay naxnu macshara ahli sunna waljamaca maxay ka aaminsan yihiin firqooyinka qaarkood oo kala duwan dib waxaad ugu noqotaan risaalada qiimaha badan ee xajmigeedu intan oo kale dhan yahay ee uu qoray shaykhu lislaam ibnuqayim aljawziya raximahu llahu tabaaraka wa tacaala u bixiyey ijtimaacu ljuyuushi lislaamiya calaa gaswi lmucailati waaljahmiya risaalo cinwaankeedu daahir ku yahay waxa gudaheeda ku jira ijtimaaca aljuyuush alislaamiya ciidamadii islaamka ahlusunna baa waxay u kulmeen calaa ghazwi lmucadila kuwa sifa allaba ilaahba sifa mala yidhi ilaahay ma hadlo ilaahay tabaaraka watacaala sifaadku sheegay oo dhanba male qolaa soo taagan oo le ilaahay sifaba male iyo wlmushabiha iyo qolo kaloo dhahaysa allah iyo makhluuqa isu eg acuudu billah allah iyo makhluuqa isshabaha ahlu sunna waljamaaca bayna alfirqatayn labadaa firqo ayay u dhexeeyaan oo haddaan fahamka ahlisunna waljamaaca falilaahi alxamdu walmina waxaa kuu soo baxayaan leenahay lahu asmaa wa sifaat ilahay sifaat buu lehay tabaaraka wa tacaala taliiqu bijalaalatihi wa cadamatih asaga ilaahnimadiisa iyo weynankeesa ku haboon waana صifaat xaqiiqiya lakin kunhu hadihi صifaat laa nacrifuhaa ifada ay le kayfiyada ay leedahay ma naqaano siday u eg tahay ma naqaano asaga nooma sheegin miyuu noo sheegay waa maya ciddii uu soo dirsaday ee ergada u ahaydee nabi moxamed sal ly slam miyuu noo sheegay waa maya cid ilaahay lagu tusaalayn karo oo la dhihi karo mathiil iyo shabiih iyo nadiir buu yahay miyaa jira waa maya saas daraaddeed allah jala wacala waxaan leenahay sifaadkiisa asagay khaas u yihiin wa in kaana magac xagga magaca makhluuqba hala wadaage laakiin markii la yidhaahdo sifadan ayada ah kayfiyadeeda markii la yidhaahdo cid garan karta oon alla ahayn ma jiro tabaaraka jala wacalaa lagunana shabihi karo makhluuqaadka kitaabku si fiican mukhtasarba ha noqdee kelimaad murakaza kelimaad uu sheekhu dakar iyo dhaawac badan u gaadhsiiyey oo si wanaagsan u balballaadhiyey oo jumal kooban oo mufiida ayuu nagu keeni doonaa mualifku raximahu llah laakiin hal qaacida aan isiiyo ana alqawla fi sifaat kaalqawli fi daat khalaas qaacidadaas waa muhiim waa qaacida caqadiya salafiya oo manhajka ahlisunna waljamaaca dhidibada u aasay ana alqawla fi sifaat hadalka waxaad ka aaminsan tahay sifaadka alle waa kalqawli fi daat waa sida aad ka aaminsan tahay ilahay daatadiisa ilahay ma soo aragtay waa may soo ma aha fakadalika sifaadkiisana ma taqaani marka haddaba saad alle u aaminsan tahay inaadan arkin iyo inaan la arki karin laa tudriku labsaar wa huwa yudriku labsaar wa huwa latiif lkhabiir inakum satarawna rabakum yawma alqiyama waa qiyaamo adduunyada ilaah laguma arki doono tabaaraka wa tacaala qiyaamada unbaa mu'miniintu arki doonaan min jihati alculuwina ay ka arki doonaan subxaanahu jala wacala ilahay nadradiisa nagama qadiyo qaacidadu maxay ahayd ana alqawla fi sifaat kalqawli fi dhaat haddaad dhahdo sifaadka alla saasi weyn yihiin macnaheeda waa inaad dhahdo ilahay saasuu ogyahay sax haddaase dhahdo alla ma naqaano siduu ogyahay ma garanayno asagana nooma sheegin tabaaraka wa tacaala ambiya uu soo dirayna nooma sheegin anna waxaan ku lehay fakadalika sifaat sifaadka ilahayna saasaana u garanaynin laakiin waan rumaynaynaa inay yihiin sifaat xaqiiqiya alla lehay tabaaraka wa tacaala lakin kun huwa kayfiyat hadihi sifaat laa naclamuha walaa nacrifuha bal hiya tawqiifiya allahu waxdahu yaclam alle keligii ayaa garanaya subxaanahu jala wacala fakama fakama ana lilahi daatan siduu alle daata u leeyahay laa tushbihu dawaat almakhluuqiin ayna ogu ekayn bini aadamka ayna ogu ekayn fakadalika lahu صifaat la tushbihu صifaat اlmakhluuqiin qaacida cajiiba caqadiya waa qaacidaas waa qaacida muhiima weeye inta haddii aanu fahmnay biidn illahi tabaaraka wa tacala wailaa baabkan oo baabu asmaa illahi wa sifaatih waa baab aad u macaan in la fahmana aad iyo aad loogu baahan yahay weeye muctaqadka ahlisunna waljamaaca ayaa hadda ani khuseeya inaan aad idinku sharxo oo aad fahamtaan asagoo kooban oo koodba ku jiran oo waxay tahay ilaahay wuxuu leeyahay sifaat kayfiyadoodana ma naqaano waana sifaat xaqiiqa warkaa ma nagu filan yahay warkaasoo iimaankeenna kuma fillo oo caqiidana kuma fillo ha laakiin haddaad dado wakulu nasin awhama tashbiiha awilhu aw fawidhu warum tanziyaha sida jawharada shaaciradu ay dhaheen haddaad halkaa ka baxdo oo ilaahay sifaatkiisa aad dado aad taxriifiso haddee soo inkaar ma ah istawa istawla aad dhahdo istawlaa bishrun cala alciraaqi min gayri sayfin aw damin mihraaqi aad dhahdo istawa bimacnaa istawlaa weeye awlaa shaykhu lislaam qubxan liman nabada alqur'aana waraa'ahu waida stadalla yaqulu qaala alahtaru waalmu'minuuna yarawna xaqan rabahum waila asamaa'i bigayri kayfi yanzilu وأقر في الميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل والنار يصلها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره cml yuqaarinu hunaka wayusأl hada اctiqاad الshaafiعiyi وmaliki wa abi xaniifata huma axmeda yunqalu fain itabacta sabiilahum famuwafaqun wain ibtadacta famaa calayka mucawalu khasaare qiimo badan oo shaykhulislaam uu leeyahay oo la yidhahda laamiya oo ka bilaabanaysa yaa saa'ilii can madhabii wa caqiidatii rusiqa alhuda man lilhidaayati yas'alu ismac kalaama muxaqiqin fii qowlihi laa yanfani canhu walaa yatabadalu xubu asaxaabati kulihim limadhabu wamawadat lqurba biha atawasalu risaale aad u qiimo badan wey shaikhulislaam ibnu taymiya uu ku sheegaya dadka sifaadka ilahay tabaaraka wa tacaala taxriifinaya ta'wiilinay maayo lianna ta'wiilku macnuu leeyahay alta'wiil bimacna albayaan waltafsir walta'wiilu bimacnaa maa ya-uulu ilayhi اlamru iyo wuxuu nasku tusiyey oo kale wixii intaa ka dambeeya ta'wiil lama dhehe taxriif baa la yidhahdaa kitaabkeena u noqonayna mualifku raximah llahu tabaaraka wa tacala wuxuu yihi wa min jumlati ictiqaadi ahli الsunati waljamaca caqiidada ahli الsuna waljamaca markii lasoo duuduuba waxaa kamid a oo baabkan ku ku ku saabsan asmaada ilaahay iyo صifaatka alla tabaaraka wa tacaala anahum ahli الsuna waljamaca yuhbituuna lilah allah waxay u sugaan tabaaraka wa tacaala maa ahbatahu linafsihi wuxuu asagu naftiisa u sugay asagaa yihi alraxmanu cala alcarshi istawa khalaas waa dhamaatay huwa aladi ahbata cala nafsihi subxaana wa tacaala asagaa naftiisa u sugay tabaaraka wa tacaala iyo wamaa ahbatahu waxa uu u sugay lahu alle rasuuluhu sala allahu alay salam wuxuu nebigiisa u sugay oo min alasmaa'i alxusnaa magacyada wan wanaagsan ee sarsaraynta badan iyo wasifaati alculaa iyo tilmaamaha alle ee sarsaraynta badan laa yatajaawazuuna ma dhaafaan oo ma gudbaan alqur'aana qur'aanku siduu u yidhi walxadiida iyo xadiidka saxiixa ah althaabita can rasuuli illah athaabita cala rasul axaadiida daciifka a meeshan boos kuma leh axaadiida daciifka a meeshan boos kuma leh axaadiida saxiixa ah weeye waxa la doonaya in caqiidada laga qaato mutawaatirkiisa iyo axaadkiisa intaba mutawaatiruhu wa axaaduhu halkaasaa laga doonayaa xataa saaxibulxaa-iya muxuu lahaa tamasak bixabli illahi wاtabic اlhuda wla takun bidciya lacalaka tuflixu wadin bikitaabi اllahi wsunan الsunan alati atat ay jaءat wahabatat can rasuuli اllahi salى اlه alay slam tanju watarbaxu axaadiida صaxiixa ee saliimka ah axaadiidta weeye axaadiida la xujaysanayo halkaa maxaanu ku garanay laa yatajaawazuuna اlqur'an qur'aanka ma dhaafaan walxadiida athaabita can rasuuli lah sal ly slam yuhbituuna alfaada dalik lafdiga qur'aanku sheegay ayay sugaan lafdiga uu qur'aanku sheegay ayay sugaan oy ku ekaadaan wa yaclamuuna macnaaha macnaheedana way yaqaanaan fii lisaani alcarab luqada uu ku soo degay qur'aanku ma luqa soomaaliya ma luqa alberberiya ma luqa alhindiya waa luqat lcarab qur'aana carabiya luqat lcarab waa luqo fasaaxo badan ilaahay baana u door tabaaraka wa tacaala haddaba sifaatka allah luqada carabiga waa lagu yaqaan kelimada macnaheedaan ka hadlayaa bimacnaa istawa haddaan ka soo qaadno luqada carabiga waxaa lagu yaqaanaa bimacnaa calaa wartafac wax wax ka sara maray khalaas waa la yaqaanaa luqada carabiga alyad haddii la yad waa la yaqaan idan luqada carabiga waa lagu yaqaanaa kelimadani aladi nazla bihi اqur'an laakin intaa garanaye macnaheeda ma naqaana ilaahay tabaaraka wa tacala sifaatkiisa ya jamaca ilaahay sifaatkiisa macnahooda ma naqaana kelimada luqa carabiya waa lagu yaqaan laakin kayfiyada iyo nooca ilaah sifaatkiisa ogyihin ma naqaana may soo ma aragda sheekh wuxuu ku yidhi wayufawiduuna alkayfiyata kayfiyadana ilaah bay u bandhigaan allahu akbar kayfiyada wa kunhu haadihi sifa sifada noocay u eg tahay ilaah bay u bandhigaan oo waxay dhahaan allahu aclam allah baa garanaya siduu carshigiisa oga sano maray ilaah baa garanaya sifaadka ay leeyihiin yadullaahi bal yadaahu mabsuutataan ilaah baa garanaya laakiin yad luqada carabiga waa lagu yaqaan ilaah markii loo tiiriyase kayfiyadooda ma naqaan war caqiide ka macaan miyaad arteen wixii intaa ka badan waa takaluf waa isku dhib waa shaytaan oo qofku ku leexleexinayo caqiidada iyo manhajka salafka waa midkaa wa wayufawiduuna alkayfiyata lilahi tabaaraka wa tacaala arag hadda liana allaha tacaala qad ikhtasa ilaahay wuxuu ku khaas yeelay bihaa sifadaas ayada ah asagaa isku khaas yeelay falam yuطlic calayha axada min albashar axadunta waa nakira wاnakiratu fi siyaaqi الnafyi aw الnahyi tufiid اlcumuum qaacida naxawiya yacni falam yuطlic ma uusan tusin cilmigeedana ma barin mana uusan taalacsiinin kutubna oguma qorin calayhaa sifaatkaas sida ay u eg yihiin axada min albashari laa nabiyun mursal walaa malakun muqarab xataa jibriil xataa rasuulu llah alayhi asalaatu wasalaam wa alayhi salaam calaa jibriil ayib fahum yantiquuna waxay ku hadlayaan yanaliquuna dheh fahum yanaliquuna fi hada albaabi alkhatiir baabkan khatarta ahee firqooyinka badan ay ku dhumeen waxay marinayaan oy mataqaanaa ku tagsiinayaan min ususin sharciya aasaas qur'aan iyo sunno ka duulaya haabitatin sugan ayay marinayaan jusuurka ay marinayaan iyo raqamka ay dhidh siinayaan waa raqam waa qur'aan iyo sunno man lazimahaa caqiidadaa qofka siday tahay u qaata salima wuxuu ka badbaadaa min alinxiraaf ay min albidac alinxiraaf ay min albidac bidcooyinka ayuu ka badbaadaa kadib uu wuxuu raximah llah waصfu اllahi tacaala fi sifaati اlwaaridati fi qur'an fi lqur'aan walxadiid waصfu llah alle tilmaamihiisa ayuu u baab yahay tilmaanta alle tacaala sareeye bisifaati sifooyinkii alwaaridati ku soo arooray fi lqur'aani qur'aanka iyo walxadiid oo ilaahay isku sifeeyey buu u baab yahay awalu dalika ko ihbaatu maa ahbatahu allahu linafsihi waan soo marnay wuxuu alle naftiisa u sugay adigu usag aw ahbatahu lahu rasulu sal ly slam duuna ziyaadatin aw nuqsaan adigoon waxna ku ziyaadinin waxna ku nusqaamin waa kafa istawa istawla hadhihin laana ku ziyaadin adigu sida yuhuuddu xita waquluu xita baa layihi markaasa le waquluu xinta nuun bay ku ziyaadiyeen xita waa maxay ilaahay oo dembi dhaaf baan markaasa ilaahu sareen iyo qabandi baan ku weydiisanayna hadda ha ziyaadina adugu laa laam walaa nuun nuun lyahuudi wa laam lashaacira ibnulqayim nuuniyadiis waa kii kula saa daraadeed minduni biduni ziyaadatin walow aw nusqaan nuqsaan linahu laa axada laa axada axad ma jiro aclama aclamu alla oga cilmi badan billahi linahu laa axada aclamu billah axad ilaahay naftiisa oga cilmi badan ma jiro tacaala min nafsihi kama qaala tacaala siduu alla yidhi qul waxaad ku dhahdaa nabi maxamed alay slat slam aantum miya idinka miyaa aclamu ogaal badan am illah war mi idinkaa cilmi iyo ogaal badan am illah mise ilaahay baa ogaal badan tabaaraka wa tacaala walaa axada aclamu billah bacda allahi min rasuli sal slam axad ka taqaana alla gadaashiisa nebi muxamed cid alla ka taqaanana ma jirto qaala tacaala wamaa yantiqu can ilhawa nabigu kama hadlo hawadiisa wاnnajmi idaa hawaa maa dalla saaxibukum wamaa hawa wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa nabigu kuma hadlo ilaa waxyi ilaah u waxyooda mayan tabaaraka wa tacaala allahu jala jalaalu laa yushbihu lmakhluuqaat qaacido cajaa'iba wey ilahay makhluuqaadkiisa ma shabaho ilahay makhluuqaadkiisa laa daatan walaa sifatan walaa afcaala ilahay kuma shabaho tabaaraka wa tacaala athani midda labaad tanziih اllahi tacaala can mushaabahati اlmakhluuqaat ilahay in laga fogeeyo oo laga nazaho in loo ekaysiiyo makhluuqaadka fi sifaatihi ilahay sifaatki tabaraka wa tacaala qaala tacaala laysa kamilihi shayء wa huwa samiic اlbasiir aayaddan gaabanayd arkaysaan suuratu shuuraa bay ku jirtaa aayadda koob iyo tobnaad sida kitaabku idiin qorayba waa aayadda koob iyo tobnaad ee suuratu shura maca sikari kalimaatiha kalimaadkeeda oo yar haddanana muctaqadka ahli sunna kowdhe tuhbitu muctaqada ahli sunna wa turad waxay kaloo radiyeysaa aljahmiya wاlmucaطila dhammaan صifaatka ilaahay kuwa diiday tabaaraka wa tacaala aayaddaa kooban bal isla daraasayna aayaddaa marka ilah wuxuu yidhi laysa kamilihi shay un shay ma jiro kamilihi ilaahay lamida tabaaraka wa tacaala ilaah shay lamida ama wax lamida ma jiro ay intaas yay radiyeysaa waxay radiyeysaa kuwa yidhi maxay ilaahyo maxay isu eg makhluuq ilahay wuxuu leeyahy laysa kamilihi shay ilaahay tabaaraka wa tacaala laa fi daati walaa fi sifaati walaa fi afcaalihi cid lamida ma jiraan u yihi ko markaasuu alle wuxuu yihi wahuwa samiicu lbasiir alla waa maqal badane arag badane ah maxay sugtay haddana waxay sugtay aayaddan maxay radiday oo kale kuwa yidhi ilaahay sifaba ma leh soo ma kuwa waxay dhi ilaahay sifaba ma leh mucatila kuwana waxay dhi waa mushabbiha allah iyo makhluuqaadkiisa isu eg laakiin u fiirsada muctaqadka aanu dhammaan aaminsan nahay falilahi alxamdu wlmina aayadan bay ku guda jiraan markay aayaddu labadaa qolo ay saartay almucadila waalmushabiha markay dhinac u dhigtay ayaa ahlusunna waljamaaca dowrkoodii iyo muctaqadkoodii soo baxay oo waa maxay laysa ka midli shay sax ilaahay wax u eg ma jiro wa huwa samiicu lbasiir wuuna maqlaa oo waa mid maqal badan waana mid arag badan araggaa iyo maqalkaana siduu wax u maqlo oo u arko annagu ma naqaano ko araggeena iyo araggiisana isku mid maaha ma makhluuq iyo khaaliq ba isku mid waa jurmi iyo dembi weyn ilahay agtiisa tabaaraka wa tacaala wa qaala tacaala walam yakun lahu kufuwan axad suurat likhlaas alla subxaana wa tacaala miyuu jira axad kuf la ah alkufu huwa alnadiiru walmathiilu wshabiih ma ilaahay u dhigantaa jira ma ilahay lala sibi karaa jira tabaaraka wa tacaala walam yakun lahu kufuwan axad laa yudriku axadu kayfiyata sifaatihi ilaahay tabaaraka wa tacaala sida uu kayfiyadiisu noocay yihiin alla tabaaraka wa tacaala shukran alla tabaaraka wa tacaala cidaan ahayn oo garanaysa lama arko athaalithu cadamu muxaawalati idraaki kayfiyati sifaatihi isilaali iska ilaali inaad isku daydo inaad raadiso ilahay kayfiyaadkiisi ogiin marka wuxuu yihi cadamu muxaawala waa inaadan isku dayn marna oo aadan hunguriyayninba maxay idraak kayfiyat sifaatih ilaahay sifaadkiisa kayfiyadooda inaad haleesho ama aad gaadho marna maskaxdaada soo gelin laa tufakiruu fi daati illah ilaahay daatadiisa ha ku fikirina bas tafakaruu fi aalaa'i illaah ilaahay nicamkiisa ku fikira oo siduu u abuuray fiiriya oo siduu cirka u abuuray fiiriya oo afalam yanuruu afalaa yanduruuna ila libili kayfa khuliqat wa ila alsamaai kayfa ruficat wa ila aljibaali kayfa nusibat wa ila alardi kayfa sutixat afalam yasiruu fi lard fayanduruu kayfa kan afalam yasiruu fi lard fatakunu lahu caaqiba yani ina fi khalqi الsamaawaati wاlard waاkhtilaafi اleyli wالnahaar laaayaati liuli اlalbaab ila akhiri اlaayaat tafakiruu fi aalaai اllah fi nicam اllah fi makhluuqaati walaa tufakiruu fi dati اllahi tabaaraka wa tacala ilahay daatadiisa ha ku fikirin tabaaraka wa tacaala kunhigeeda iyo kayfiyadeeda xaqiiqa yani caqiidadaa inay qalbigeenna degto waa sacaada waa liibaan waa raaxo waa iطmi'naan wey qaala tacala ilah wuxuu yihi walaa yuxiituuna bihi cilma ilahay cilmi kuma koobaan cilmigaaga ma taqaanaa fii cilmi illahi markii loo fiiriyo bad la geliyey inta yada soo raacaysa bananta abadan nabiy llaahi khadir calayhi salaam waa nabiy llaahi muusa ya intay doon raaceen ayuu maxaa la yidhahdaa intuu farta saa u geliyey nabiy khadar ayuu saa usoo saaray wuxuu yidhi muusow nabi baa tahay cilmigu alle ku siiyey ani an cilmigu alle isiiyey haddii laysku daro cilmiga ilaahayna loo fiiriyo tabaaraka wa tacaala waa fartaa badda la geliye waxaas la socdoo kale in yar qoyaan aahaarumaa ka muuqata muxuu yahay cilmigaaga nin dhakhtar ah yaa lagu lehay wadnuhu ku takhasusay waa dictora ah ay wadna indhuhu ku takhasusay rixamka dumarku ku takhasusay xubin yar oo xubnahaaga kamid a ah ayaa toban shan iyo toban sanana aad u fadhiday ya markaasaad ka badan weliba soo maaha markaasaadan weli a cilmiga basharka ikhwaani su-aal badan weydiinayaa mataqaanaa bini aadamku alla abuuray qofka ugu jaahilsan ya mataqaana qofka ugu jaahilsan qofka ugu jaahilsan waa qofka innaga agteenna ogu cilmi badan leesh lianna mar walba oo uu cilmi gaadho wuxuu garanayaa inuu jaahil yahay mar walba ood horay u socoto waxaad garanaysaa inaad fii cilmi illaahi aada jaahil tahay taakada in la egna inaadan ilaahay cilmigiis ka gaadhin tabaaraka wa tacala sidaad allihii koonkan abuuray marka aada ogaan ugu koobi kartaa walaa yuxiituuna bihi cilmaa وcanت الوجuه للحي الqayuم وqad khاab maن xadل ظulma و qaala taعaalى hal taclamu lahu samiya ma u og tahay allah tabaaraka wa tacaala wax la magaca ma ilaahay cid la magaca baad og tahay tabaaraka wa tacaala allah almacbuud alkhaliq alraxman alraxiim almelik alquduus alsalaam almu'min almuhaymin alcaziiz iyo kelimada macnaha ay leedahay tabaaraka jala wacala dikru صifat اlistiwaaءi cala lcarsh alla inuu carshigiisa ka sara maray sheegideedii buu halkan u baab yahay wuxuu yidhi fa min sifaatihi tacaala ilaahay tilmaamihiisa waxaa ka mid a maa nasa allahu tacaala calayhi biqowlih wuxuu ilaahay qowlkiisa ku cadeeyey alraxmaanu cala alcarshi istawa suuratu taha toddoba aayadood oo qur'aanka ka mid a ayuu ilaahay ku sheegay anahu istawaa calaa carshihi ba'inu min khalqihi istiwaءa yaliiqu bijalaalatihi wa cadamatihi tabaaraka wa tacaala alistiwaءu macluum wاlkayfu majhuul wاliimaanu bihi waajib wالsu'aalu canhu bidca kama qaala rabiicaة الra'yi wa kama qaala washtahara min imaami malik imaami daar اlhijra raximah اllahu waraximahum allahu jamiica saas daraaddeed toddoba suur aayadood iyo ka badan iyo intaasoo axaadiis ah iyo intaasoo caqli iyo naqli iyo fitro ah shan kun oo daliil baa loo hayaa ilaahay inuu ka sarreeyo tobaaraka wa tacaala makhluuqaadkiisa xataa ya'juuj wamaajuuj soo gaalo laguma sheegin wax walba markay laayaan waxay dhahaan waxaa noo soo hadhay allo keli ah xaggay ka raadinayaan ma taqaanaan fallaadhahooda intay soo qaadaan bay kor u ganayaan may hoos u ganaan may midig u tuuraan may bidix u tuuraan fitra ilaahiya fitra ilaahiya nabigii intuu abaarta iyo roob la-aantu intay timid soo bax waan roob doonaynaaye kadibna uu arkay quraanjo yar oo dhuur ah quraanjadu way sii kala yaryar tahay quraanjo yar oo dhuurcaso ah oo mataqaanaa intay qadaad u seexatay labadeeda lagood kor u taagaysa nabigu wuxuu yidhi iska soo laabta waana lagaga filaaday baryada ilaahay tabaaraka wa tacaala adiga markaa ilaahay baraysa labada gacmood baa saas dhahdaa saa ma dhahid sidan baad dhahdaa gaalku hadduu wax ku dhaco kor buu madaxa u taagayaa fircawn oo yidhi ana rabbukum alaclaa yihi ma calimtu lakum min ilaahin hayri wuxuu yihi ya haamaanu ibni lii sarxan lacalii ablugu asbaaba asbaaba asamaawaati faatalica ilaa ilaahi muusa wa inii laadunuhu kaadiba war guri dhaar idis buu yidhi baan ilaaha fircoon uu sheegaya kor baan ka raadinayaa ha marka fircoon baa ilahay xag ka raadiyey oo nebi moxamed baa markii salaada lagu waajibinayey kor loo sii qaaday oo malaaigtu oo raxmaddu kor bay ka timaadaa oo jibriil iyo malaig kor saa daraadeed waa mas'alo waadix ah wey ma jirto masalada la allahu mawjudun fi kuli makan oo loola jeeda daatada ilahay tabaraka watacala waa caqiide khaldan wey allahu mawjudun bilaa makan ilaahay jihaba laguma sheegi karo caqligooda waxuu ku koobayaa jihaadkan lixda ah war jihaadkan lixda ilahay ma koobto laakiin markii laga hadlayo alla xaggee buu makhluuqaadka ka jiraa min jihati lfooq baad dihi laakiin macnaheedu ma aha toddobadan samo iyo toddobadan dhul inay ilaahay koobtay ma aha ilaahay makhluuqaadkiisa maba ku dhex jiro ilahay rab اlcaalamiin bifatxi lam waa ma siwa allah wاlcarshu fawqa اlmakhluuqaat wallahu fawqa dalik ayib araxmaanu calى lcarshi istawa allah raxmaanka ah cala lcarshi carshiga ayuu istawaa bimacnaa uu kuu fasirayaa saa kuu fasiri doone macnaheede calaa wartafac iska sii qaado waa ka sara noqday waa ka sara maray kayfiyada ma naqaana ilahay oga saramaray carshigiisa horay baan usoo sheegnay maya bilxarfi lwaaxid ma garanayno qaar baa waxay dhahaan hebel baa yidhi kursigu ku fadhiya acuudu billah yaa yidhi waa iftira calaa shaykh lislam ibnu taymiya wa min culamaai salaf waxba ma jiro walaa axad dhihi kara carshibuu ku fadhiyaa ma jiro allah tabaaraka wa waana caqiido baatila wey siday baatil u tahay inaad dhahdo ilaahay mawjuudun fi kuli makaanin adigoo daatadiisa u qastaya kana nafyinaya ilahay inuu ka sareeyo makhluuqaadkiisa tabaaraka jala wacala fii mawaadica min alqur'an buu alla ku sheegay fa minha waxaa laga faa'idaysanayaa ihbaatu istiwaa'i illah alle sarrayntiisa uu ka sarreeyo cala alcarshi istiwaa'an xaqiiqiya sarrayn run ah oo dhaba nacrifu macnaaha aan macnaheeda garanayno oo alculuw walirtifaaca wanajhalu kayfiyatah laakiin qaabku alla uga saramaray aanan garanaynin macna alistiwaai cala alcarshi maxaa laga wadaa macnaahu alculuw alitifaac dhowr jeer waa aniga soo sheegay bidaa sidaas ayaa jaءa lisaan اlcarab luqada carabiga ku timid waاtafaqa calى hada اlmacnaa macnahan luqooyinka kutubta luqada ku timidna ay sidoo kale waxaa waafaqay ahlu sunati wاljamacana saasay ku waafaqeen kadib wuxuu yidhi mualifku cadamu macrifati kayfiyat اlistiwa yani kayfiyat listiwa in la garan waayo siduu ilaahay oga sara maray in la garan waayaaye yaa baab u yahay ama kayfiyatu hada alistiwa saramarinta alla uu ka saramaray carshigiisa kayfiyadeeda iyo nooca falaa yaclamuhu ila allahu waxdah cidan allahin ma garanayso laa shariika lahu subxaanahu jala wacala dikru sifati samci wlbasar ilahay ma loo sugi karaa maqal sax subxaana allah ka waran ninka soo taagan ee muslimka sheeganaya ee dhaha ilahi waxma maqlo soo cajiib ma ka waran ninka yidhi ilaah wax waa maqlaa laakiin dhagahayga dhukayga badan oo kale waay warba dulmiga intaa dhan alla ilaahay dulqaad badana intuu arzuqo oo caruur siiyo oo islaamo mararka qaarkood kuweenna ka fiican siiyo ayuu raaxaysanaya laakiin ma garanaysaan ujeeddada weyn in allaha la yumli liظaalim xata ida akhadahu lam yuflitu aalimka ilahay waa u seeto dheereeya sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuun waa loo seeto dheerayn numatichum qaliila uma nadaruhum ilaa cadaabin haliid ayuu alila tabaaraka watacala qul tamatacuu faina masirakum ila annaar saasuu lehy alla tabaaraka watacaala waxaad ogaataa haddii maanta ilahay adig kuu nicmeeyo tabaaraka wa tacaala ninka la yidhi cabdiraxmaan bin cawf ayaa lasoo hordhigay afur isagoo sooman meeshuu ka afur lahaa buu ooyey cabdiraxmaan bin cawf min acasharati mubashariina biljana ku jira cabdiraxmaan bin cawf taajir saxaabada tujaartooda ayuu ka mid ahaa cabdiraxmaan bin cawf wuxuu ahaa nin fadaaishiisu ayaa badantay wa maca dalika intii lasoo hordhigay asagoo soon sunna sooman ayuu ooyey maxaa dhacaa la yidhi muscab bin cumayr baa soo xustay bu yidhi muscab bin cumayr ayaa soo xusuustay buu yidhi waxaan ka baqayaa inaan ku darmano kuwa alla dhihi doono tabaaraka jala wacala uu dhihi doono adhabtum طayibaatikum fi xayaatikum اdunya wastamtactum biha falyawma tujzawna cadaab اlhuni bima kuntum tastakbiruuna fi اlardi bigayri اlxaqi wabima kuntum tamraxuun waxaan ka yaabay in la dhihi doono adduunyadaad kusoo dhamaysateen waxyaalihii mataqaana aad kusoo dhamaysateen nasأl اllah alcafw alcaafiya dikru صifati الsamci wاlbasr ومن ذلika أيضا qول الlahi taعaalى إن اllaha سميعا بصيرا alle تbaaraka وataعaalى wuxuu ahaaday ahaan doona kaana wa yakunu tabaaraka وataعaalى ilahay wuu ahaaday wuu ahaan doonaa mid maqل badan oo arag badan qad samع allahu qwl اlatي تujaadiluka في زawjiha nabigu salى الlaه عalيه sسلم saxaabadu ayagoo qaylaya oo ducaysana yihi irbacuu عalى أنfusiكم irbacuu calaa anfusikum war naftiina u tura fa inakum laa tadcuuna asama walaa gaa'ib mid dhagala oo maqan ooma yeedhanaysaan inahu samiicun qariibu mujiib waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwat daaci idaa dacaan ujiibu dacwat daaci idaa dacaan qariib la tsأlna bني aadama xاajaة wsl اladي abwaabu la تxjabu allahu yغضb in tarakta su'aalah wbunaya aadama xiina yusأl yغضb allah tabaaraka wa taعaalى inaad beryi weydo ood u dhawaan weydo ayuu ilahay kugu cadhoodaa bini aadamka markaad laba jeer baridana oo ku cadhoodaa inkaar qabi baa soo socda le dikru صfaة الsmع wاlbصr w min dalika أيضا qwl اllahi in اllaha kana samيعا baصيrا fayustafaadu min hadihi الآية aayaddan waxaa laga faa'iidsanayaa waa naxwiha iyo aayaddan kuwa lamidka ah ihbaatu sifati samci lilah maqalka sifa sifada maqalka in alla loo sugo wasamcu fi lugati alcarab maxaa lagu yidhahdaa idraaku laswaat yacni sawdaadka in la haleelo oo la idraago oo la maqlo ayaa la yidhahdaa samciga markaad leeda anigu waxbaan maqlay waa maxay sawd baad maqlaysaa sooma laakin kayfiyadu alla wax ku maqla miyaa naqaana middaa wey middaa rabnaa isla qarno horta sug sifadan ma u sugtay allah ha sax xaqiiqa ma tahay nacam oo yaa sheegay qur-aanka iyo sunnada kayfiyadeedana ma naqaano sababtu waa maxay nalooma sheegin siday taan ku rumaynaya waa caqiido salis ah oo macaan oo basiid ah oo qur'aanku wuxuu usoo degay alcaamiyu waalcaalimu waljahilu walacraabiyu walalu lxadar yuu usoo degay qur-aanka walcaaqilu wاlsagiir wاlkabiir wاlmar'a wاlrajul qur-aankani ma aha qur-aan aan wax bi la garanayni ma aha allah tabaaraka wa tacaala qur'aankan in lagu noolaado ayuu usoo dejiyey macnaa sifati samci fanuhbitu lilahi tacaala samca maqal baan u sugaynaa yudriku bihi laswaata uu alla ku haleelo sawdadka laa yushbihu shayئa min khalqi اllah aan shabihin sawdadka khalqiga sawdadka makhluuqa sawdadka makhluuqa aan shabihin sawdadka makhluuqa aan shabihin wanufawidu kayfiyata dalika arrintaa macnaheedana ilahay baan u bandhigaynaa lilahi tabaaraka watacaala falaa naqulu kayfa yasmac ma dhahayna see wax u maqlaa allahu akbar wallahi akhi yani kelimaadkan kelimaad aad u macaan waaye kelimaad aad u macaan waaye falaa naqulu kayfa yasmac ma dhahayna see alla wax u maqlaa walaa nakhudu fi dalika ma dhex dabaalanayno id laa lam yulicna ilaahay nooma sheegin oo nooma caddaynin tabaaraka wa tacaala calayhi arrinkaa bal ista'hara jala jalaaluhu bicilmihi arrinkaasi ilaahay tabaaraka wa tacaalaa agtiisa ayuu kayd aanan anagu ogeyn ka dhigay kadibba ba wuxuu yidhi mualifku macnaa sifati lbasar maxay tahay wahaakada albasaru basar waxaa la yidhaahdaa idraaku lmar'iyaat waxyaabaha la arko in la haleelo kama habata fi saxiixi muslim an abi musa alashcari abi musa alashcari waa cabdullahi bnu qays alyamani radia allahu tacala canhu waardaa ana nabiya sal l slam qaal in allaha laa yanaam sax ilahay ma seexdo laa taakudu sinatun walaa nawm walaa yanbagii lahu an yanaam inuu seexdona munaasib oo maaha yakfid lqista ilaahay cidduu doono ayuu hoos ooga dhigaa arsaaqada iyo biilka iyo cumriga iyo caafimaadka iyo awlaadda wayarfacuhu ciduu doono kor buu u qaadaa aleysa sifa ficliya mashiiada ilahay ku taala tabaraka wa tacaala yurfacu ilayhi waa l ilaahay waa loo kor yeelaa camalu leyli qabla camali nahaar yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu kama fi saxix bukhaari min xadiidi abi hurayra yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu bاleyli wa malaa'ikatu bالnahaari uma yacruju aladina batuu fiikum fayas'aluhm allah wahuwa aclamu bihim qala kayfa taraktum cibaadii qaluu ataynaahum whm yusaluuna wataraknaahum wahum yusaluun kama qala alayhi الsalatu wasalaam walxadiid fi صaxiix ayaa kor loo qaadaa wa camalu nahaari qabla camali leyl maalinta camalkeedana waxaa loo qaadaa qabla camal اlail xijaabuhu nuur ilaahay xijaabkiisu waa nuur aan la fiirin karin low kashafahu ilaahay iftiinkaa hadduu qaadi lahaa laaxraqat waxay gobi lahayd yani nuurkaasi wuxuu gobi lahaa subuxaatu wajhihi ma ntaha ilayhi basaruhu min khalqh bini aadamku meesha aragiisu uu ku dhammaado ayuu gubi lahaa subuxaatu wajhi ilaahay wejigiisa nuurka ka soo kacayaay wuxuu gubi lahaa mantaha ilayhi basaruhu min khalq bini aadamka meesha ugu dambaysa uu uu araggiisu ku dhaco ayuu gubi lahaa yani waxa weyaan adduunka o dhan baa baabi hal mar soo nabi muuse ma dhihin soo nabi muuse ma iisax nabigi yihi waay inaan ku arkaan rasomayn rabbi andur ilayk qaala lan taraani walakin undur ila ljabal فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك إني تبت إليك فنثبت لله بصرا حقيقية aragti dhaban alla usugaynaa yudriku jala jalaaluhu bihi lmubsaraat waxyaalaha la arka ilaahay uu ku haleelo ila ana kayfiyata hada lbasra laa naclamhu kayfiyada laakiin araga ma naqaano wainamaa naclamu maa callamana allahu biqawlih wuxuu allana baray baan ku garanaynaa laysa kamilihi shayun wahuwa samiic lbasiir fahadihi amhilatun waa tusaalooyin min ariiqati ahli sunna ariiqada ahli sunna waljamaca iyo wadada ahli sunna waljamaaca ay maxaali u dejiyeen fi asmaai اllahi tacaala wa darsigeena qeybta koobaad halkaasaan ku joojinayna insha allahu tacaala kadibna qayb kalaan ka dhigana insha allah